alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabii ku saabsanaa ximaayat lmustafaa lixima tawxiid wa saduhu liuruq shirk waxaynu akhrinay xadiidkii ay qoladii wafdiga ahay rasuula ku yidhaahdeen anta sayidunaa waafdalunaa fadla waacdamunaa طawla nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay asayid اllah waxaan ihi macnu waxa weeye asiyaadaة اlkaamilaة اlmuطlaqaة lilahi tacaala sayidnimada dhamayska tiran aan waxba laga reebin ilaahay baa iska leh makhluuqaadkuna ma laha asayid marka ilaahay subxaana wa tacaala lagu iطlaaqana sida uu yihi ibn اlqayim raximah اllah bimacna almalik wاlmawla wاlrab wuxuu la macno yahay almalik ka caalamkan leh wاlmawla wاlrab quluu biqowlikum waxaynu sheegnay jumladaasi laba macno inay ixtimaasho culimaduna labadaa macno ay isugu khilaafeen yaa sheegaya aye in la yidhaahdo man waa yaqulu hada alqowl kanaad tidhaahdeen aye laakiin maxaa la raaciyey walaa yastajriyanakum الshayطaan yaani shaydaanku yaanu guluw iyo talaxtag idinku ridin oo ammaantaas iska ilaaliya inay guluwi sabab idinku noqoto iyo mansiladii darajada mid ka sareysa inaad gaadhsiisaan ka labaad sax maaa laa taqulu sayid iyo wixii la halmaala bal quluu biqowli ahli milatikum wa diinikum wa nabiy llah warasuul llah kama samaniya llahu fi kitaab sayidkii waxaan iska daayay oo qowlka muslimiintu ay ugu yidhaahdaan oo ah nabiy llaahi iyo warasuuluh iyo dhaha use madaxdiina aad sayid ugu magacoodaan ha igu odhanina anigana sayid waay qowlka hore marka wax lagu dhiso waa nebigu inaanu diidin in lagu idhaahdo sayid xadiidka kuma jirto mancu iطlaaqi lafdi sayid calaa gayr illah rasuulku waaba ogolaaday baa laleeyay soomaa qowlka hore marka lagu socdo marka xadiidku diidi maayo in cidaan aan sayid lagu idhaahdo markay sidaa noqotana wax iskhilaaf oo udhexeeya xadiidkan iyo axaadiida tirada badan alatii fiiha ilaaqu sayidi calaa gayr illaah oo ay ku jirto in cidaan aan ilaah ahayn sayid lagu sheegay iskama hor imanayaanba bal xadiidkan axaadiia uu waafaqsanyay bay noqonaysaa marka laa yuxtaaju ilaa jamcin aw tarjiixin baynahu wa beynaha in la haha see la waafajinayaa iyo keebaa raajaxsan oo xoog badan iyo keebaa naasika iyo keebaa mansuuqa iyo intaa midna loo baahan maayo waayo qowlka nebigu uhi quluu biqowlikum wuxuu noqonayaa idnun fii dalika inuu idmay in sayid lagu idhaho culimada markaas ku tagtay waxaa ka mid ah sheekh ibn cuthaymiin raximah llah wuxu uhi waladii yadharu li an laa tacaarud aslan xadiidkan iyo xadiida lafdu sayid ilahay cid ku sheegaysaa inaana iskaba hor imanayn baa muuqata lanna nabiya adina lahum an yaquluu biqowlih nebigu u ogolaado uu fasaxay inay idhaahdaan anta sayiduna waafdalunaa fadla waacdamunaa awla lakin nahaahum an yastajriyahum ashayطaanu bilguluw laakiin shaydaan inuu guluw iyo talaxtag ku duufsado ayuunbuu rasuulku calayh isalaatu wasalaam uga digay culimada markaa ku tagtay iطlaaqu sayid calaa gayr اllah inuu jaa-is yahay waa badan yihin nawowi baa ka mida kitaabkiisa aladkaar axaadiis badanna wuu keenay uu ka mid yahay xadiidkii xadiiثu abi bakr الnabiy sacida bاlxasan bn cali almimber faqaal ina bni hada sayid xasan ibnu cali buu nebigu uhi inankaygaasi waa sayid waxaa la mida xadiiثu abi saciidi fi اlbukhaari wa muslim ana nabiya qaala lilansaar lama aqbala aw lama uqbila aqbala badhe aqbala sacd bn mucaad qumuu ilى sayidikum sayidkiina u kaca aw khayrikum waxaa la mida xadiiثu abi hurayra fi صaxiixi muslim ana sacd bn cubaada qaala ya rasul raأyta rajula yajidu maca imraatihi rajula yaqtulhu alxadiid faqaala rasuulu الlah rasuulku wuxu uhi isagoo saxaabada la hadlaya اnduruu ilى ma yaqulu sayidukum waay kadibna wuxu uhi waljamcu kadibna wuxuu sheegay xadiidkii diidaya in munaafiqa sayid lagu idhaahdo abu daawuud weriye laa taqul lilmunaafiqi sayidun isaga laftiisu dhinac marka laga eego wuxuu daliilu yahay in qof sayid lagu odhan karo dadkao dhan ba haddaan lagu odhan karinba sayid lam yakun litaksiisi lmunaafiqi macna munaafiqa si gaara loo sheegaa wax macnaa may soo kordhisay haddaan munaafiqii muumintoona lagu odhan karin fainahu in yaku sayida faqad askadtum rabakum caza wajal marka jamcintana wuxuu hi waljamcu bayna hadi اaxaadiiث anahu laa ba'sa biطlaaqi fulan sayidu waa inaanay wax dhibi ku jirin in la dhaha fulan waa sayid waya sayidii washibhu dalika washibhi dalika ay laa basa biiطlaaqi shibhi dalik ida kaana almusawadu faadila khayira haddii qofkaa sayidnimada lagu sheegaya uu yahay qof fadliya dheeraad leh khayr badan ima bicilmin wa ima bisalaax wa ima bigayri dalik wain kaana faasiqa aw mutahaman fi diinihi aw naxwu dalika kuriha lahu an yuqaala sayid hadduu qofku yahay faasiq ama mid diintiisaba laga shakisan yahay sayid in lagu hahdo waa makruuh waxaa la mid ah ibn اlqayim kitaabkiisa badaa'ic اlfawaa'id juska saddexaad safxada laba boqol iyo saddexiyo toban aqwaasha masalada la khilaafay buu sheegay deetna qolada diidan isagoo tacliiqinaya wuxuu yihi wa fii hada nadaru in la idhaha sayid cidaan ilahay laguma sheegi karo faina sayida ida uطliqa calayhi tacaala sayid marka ilaahay lagu sheego fahuwa bimacna almalik almawla wاlrab la bilmacna aladi yuطlaqu cala lmakhluuq oo sayid marka ilaahay lagu isticmaalayo iyo marka makhluuq lagu isticmaalayo waa kala duwan yihi marka iska sifaadkii markaa wuxuu noqonayaa ilaahay kamaalkeeda uu la khaaska ahaa laakiin aslu sifa khaaliqu uu ku sifaysan yahay makhluuquna uu ku sifaysan yahay siyaadadu taasay ka mid noqonaysaa wey haddii la dhaha xadiidkan macnihiisu waxa weeyaan quluu biqowlikum ay biqowli ahli millatikum wadiinikum oo rasuulullah iyo nebiyullaahi dhaha oo sayid ha odhanina dee marka waxay noqonaysaa xadiidku inuu diidayo in nebiga calayh isalaatu wasalaam ama cid kalaba oo aan allah ahayn sayid lagu idhaahdo markaa see la isu waafajinaya axaadiida aynu akrinay ee nawowi raximah llahu tacala fi kitaab iladkaar uu ku sheegay iyo kuwo kaloo aanu sheeginba sida xadiidka muslim ana sayidu waladi aadam walaa fakr iyo xadiidkiina soo maray walyaqul alcabdu sayidii wa mawlaaya sidee la kala odhanaya axaadiidaas culimadu aqwaal bay isugu khilaafeen waxaa ka mid a ah in la idhaahdo hada alxadiidu naasikun litilka alaxaadiid xadيiث cabdاللahi بن شhakيr ayaa نaskay axaadiiثaas waayo xadiidkani wuxuu ahaa caam alwufuud oo ah sanadkii sagaalaad ee min alhijra ka mutaakhir buu ahaa bay leeyihi laakiin taa kama dhalanayso inaan xadiidani waktigaa ama wakti ka dambeeyey aanay nebiga calayh isalaatu wasalaam ka soo aroorin naskiguna laa yahbut bilixtimaal oo inuu ka dambeeyey wax caddaynaya lama hayo inuu caamil wufuud ahaa waa la hayaa laakiin xadiian caamil wufuud miyay ka horreysay mise way ka dambeysay waa muxtamil qowlka labaad wuxuu leeya yufaraqu bayna xaali اlkhiaabi wa xaali اlkhbaar marka qof lala hadlayo iyo marka laga waramayaa kala xukuma oo anta sayidi aw sayidunaa lagu odhan maayo marka lala hadlayo waa ta nebigu diidayna waa ta anta sayiduna alkhiaab bisayid buu diiday lakiin cinda alkhbaar dhib ma laha marka laga warramo la haahdo fulanu sayidu qowmihi iyo wixii lamida qowlka saddexaad ana naha yuxmalu calaa iطlaaqi calaa gayri lmaalik cid aan markaa addoon loo ahayn in sayid lagu idhaahdo ayaa la diidan yahay laakiin addoonka waa lagu odhan karaa qowlkanina waa daciif nebigu alayh isalaatu wasalaam dad baa qof aanay addoonu ahayn uu sheegay inuu sayidkoodii sacd ibnu cubaade muxuu hi nabigu unduru ilaa maa yaquulu sayidku sacd ibnu mucaadna muxuu yihi quumuu ilaa sayidikum addoonna umay ahayn qowlka afraad ana nahya can dalika yuxmel cala alkaraaha tanzihiyati cala sabiili اladab waxaa lagu jamcinaya in la ihahdo xadiidkan diiday taxriim loogama jeedo waa baab ladab maca allah adilada kalena waxay tusinaysaa calaa jawaasi dalika arrintaasi inay banaantay qowlka shanaadna wuxuu leeyahay annahyu yuxmal alaa ma ida alaa ma ida tukida calaa ma ida tukida iطlaaqu dalika lafdi caadatan shaa'ica markay qofka caado u noqote uu badsaday uu ku celceliyo ayaa la diiday wayuxmalu aljawaasu cala isticmaali dalika fi naadir lakin intaa axaadiidan tirada badan ayaa diideysa iyadana marka wallahu aclam sida daahirka waxa weeye inay banaan tahay iطlaaqu qowli sayid calaa gayri illaahi subxaanah wa tacaala iyadoon loo jeedin macnaha ilaahay uu la gaarka yahay oo asiyaadatu almuطlaqa waajibkuna waxa weeyaan in laga digtoonaado kelmadaasi inay ghuluwi sababu noqoto walaa ystajriyanakum shayaan macanaheed waa laa yatakidanakum jariyan waljariyu huwa alwakiil shaydaanku yuu wakiil idinka dhigani wakiilkana waxaa aljariyu loo yihi lannahu yajri majra almuwakil ka wakiilshay halkuu yidhi mar ama maro ayuu maraa marka maxaan shaydaan wakiilaa u noqonin oo yaanu carabadiina soo marinin waxaan fiicnayn bimacna ajiirna waa lagu fasiray walaa yastajriyanakum shayaan shayaan yaanu idin kiraysan macaanedi laa yastacmilanakum shayaan fima yuriidu min atacdiimi lilmakhluuq bimiqdaari laa yajuus waxaa kaloo laa yastajriyanakum macnaheedu waxa weya laa yaxmilanakum cala ljur'a yaanu dhiirani shaydaan idinku xambaarin walayajcalanakum dhawi shajaacati cala takalum bimaa laa yajuus yuu idinka dhigin kuwo markaa ku dhiiran oo ku ah inay ku hadlaan waxaan banaanayn aw bacda qawlikumna quluu biqowlikum bacda qowlikum culimada qaar waxay idhaahdeen awd waa lishak waana shakun min araawi culimada saa yidhi waxaa kamida الsharanfuri kitaabkiisa bdl اmajhuudka fii xalli sunani abi dawuud nebigu ma odhan buu leeyay labadan midun buu yihi lam yaqul ilaa jumlata waaxida culimada qaarna waxay dhahdeen macnuu waxa weyaan qowlu biqowlikum oo hadalkaas dhan anta sayidunaa waafdalunaa fadla waacdamunaa awla hadalkaas o dhan aw aw bacdi qowlikum oo qaar hadallada saddexdaa jumladood yaana mid kamid aba laba kamida dhah saasay ufasireen waxaynu sheegnay sida صaxiixi inay tahay nusuustu ay tusinaysaa jawaasu iطlaaq الsayidi calى اlmakhluuq lakin dalika mashruuط bsharطeyn arrintaasi laba shardi bay leedahay الsharط اأwl anlaa yuqsada bihi asiyaadaة الmuطلqa alati laa takunu ila lilah inaan looga jeedin waa sayid muطlaqa oo siyaadada muطlaqa ilaahay un baa leh walaa yukshaa minhu maxduuru kalwuquuci fi اlguluw isla markaana waa inaan laga baqahayn arrintaasi arrin xaaraana dadka inay gaadhsiiso sida inay quluwi ku ridoo kale shardiga labaad an yakuuna almuwajahu ilayhi siyaadatu ahlan lidalika sayid waa erey markaa dee macna cadiima tusinaya oo imika annawawiyu raximah اllahu tacaala kitaabkiisa aladkaar markuu sayid macnihiisa sheegayo dee sifaad aada u ballaarhan buu u sheegaya adkaarkaas subaxda saddex boqol labiyo lix iclam ana sayida yuطlaqu cala aladii yafuuqu qowmahu sayid waxaa loogu yeedhaa ka qoomkiisaba ka wada sareeya yanaa sifaadka wanaagsan o dhan kaga sareeya wayartaficu qadruhu calayhi oo ka qadar iyo derajo sareeya wayuطlaqu cala الzaciimi wاlfaadil ka madaxdaana sayid waa la ihahdaa iyo ka fadliga iyo dheeraad kale wayuطlaqu calى alxaliim aladi laa yastafizuhu adabu qofka markaa dulqaadka badanee cadhadu aanay didsanna waa la ihahdaa wayuطlaqu calى اlkariim ka sifaadka wanaagsan ay ku badan yihiinna waa la ihahdaa almutasif bsifaat اlkamaal wa calى اlmalik wa calى الzawj marka macnihidu saas ayuu u ballaadhan yahay marka waa in dee macaanida iyo sifaadkaasi laga helo cidda sayid lagu sheegayo ila haddii kale been bay noqonaysaa haddii la idhaahdo caalim qof jaahila waa been haddii sayid la idhahdo m midaan lahayn sifaatu siyaadana iyaduna been bay noqonaysaa marka an yakuna lmuwajahu ilayhi siyaadatu ahla lidalika haddaanu ehel u ahayn kamaa low kaana munaafiqan aw faasiqan aw zindiiqan falaa yuqaalu lahu dalik xataa haddii qofkan la hadlaya uu ka martaba iyo darajo sareeyo madax yahay ama uu tusaale ahaan ka magac weyn yahay waxaana u daliila xadiidu xudayfa sunan abi dawuud bisanadi صaxiix laa taqulu lilmunaafiqi sayid fainahu in yaku sayida faqad asqadtum rabakum caza wajal munaafiqa sayid ha ku odhan hadduu munaafiq sayid yahay sayid ku sheegteen rabbigiin baad ka cadhaysiiseen maana dee waa ammaan beena baad ku ammaanteen beenna waad sheegteen ilaahayna munaafiqa u dhaleeceeyey dama allahu lmunaafiq idinkuna waad ammaanaysaan oo siyaada oo sifaadkii wanaagsanaa ayaad u qiraysaan maanta aad bay isaga badan tahay markaa kuwa gaaladaa iyo in sayid lagu idhaahdo ama erey la macnaa oo luqadaha kale ah wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbاb أna fiihi تaxdiir النabiyi slى الlaه عليه وsلم أصxaabahu ana fiihi تaxdiir النabiyi أصxaabه waxaa ku jirta nebigu inuu uga digay صaxaabadiisa min الأlفاaظ alati qad takunu dariicaة ilى الغuluwi fiih inuu nebigu asxaabtiisa uga digay min alalfaad alati qad takunu dariicaة ilى الغuluwi fiih ereyada wada u noqon kara nebiga in uluwi lagu sameeyo lagu talax tago muxuu nebigu uga dig yani ereygu xaq ba ha noqdo laakiin ereyga noqon karaa dhici karto ximaayata lxima tawxiidi wasadan liuruq shirki waxaanu rasuulku sidaa u yeelay isagoo ilaalinaya seeraha tawxiidka wadooyinka shirkigana xidhaya waa kaa yihi quluu biqowlikum walaa ystajriyanakum الshayطaan macnaa ereyga anta sayidunaa waafdalunaa fadla wa acdamunaa طawla waa xaq dhaha lakiin iska ilaaliya ereygaasi inuu guluwi idinku rido xadiidka kalena masaladaasi sariix bay ku tahay musanifku raximah اllahu tacaala isagu xadiidka talow muxuu ka fahmay quluu biqowlikum ereygaas m jumladaas mayna tusinayso in sayid nebiga lagu idhaahdo ama cid kaloo makhluuqaba oo mutaysatay inay banaantay mise inaanay banaaneyn labada qowl keebuu musanifu ku socda alqowl biljawaaz waxaana tusinaya mas'alada saddexaad ee masaa'il baabka wuxuu ku yihi aلثaaliثaة qowluhu laa ystajriyanakum الshayطaan maca anahum lam yaquluu ila اlxaq maعa أنهم lam yaqulوا إلا الحq wixii ay yidhaahdeen o أnta sayiduna وأفضلna فضلا وأcdamna طwلا inuu xaq yahay ayuu rasul ayuu muصنifku raximه الlahu taعalى u diray daliilka labaad waa can anasi radi allahu canhu ana naasan baa qaaluu waxay yidhah yaa rasuul allah rasuulka ilaahay o yaa khayrana kii noogu khayrka badnaayow wabna khayrina kii noogu khayrka badnaa ku dhalayow wa sayidanayow hormoodka yagiiyow wabna sayidanaayow faqaala wuxuu yihi nabigu yaa ayuha الnaas dadow quluu dhaha bqowlikum yuqaalu fiihi ma qiila ma fi اlxadiiث اlأwal min qowlihi quluu bqowlikum labadii qowlun baa halkan lafteedana imanaya oo ah hadalkaa dhaha khayrana iyo ibna khayrana iyo sayidana ibna sayidina dhaha walaa yastahwiyanakum yaanu idin duufsana ashayaan oo kuwa hawadiisiiyo sida isagu uu doonayo raaco waafaqayu idinka dhigan iyo qowlka labaad oo aquluu biqowlikum ay biqowli ahli diinikum milatikum oo ah waxa weeyaan yaa rasuul allah ya nabiy allah iskana daaya erayadan yaa khayrana wabna khayrina wasayidana wabna sayidna a labadii macno ayun halkan lafteedana imanaya ana anigu muxamed un ahay cabdullaahi warasuuluhu baan ahay addoonkii ilaahay baan ahay rasuulkiisii baan ahay maa uxibu ma jecli an tarfacuuni inaad iga kor inaad kor ii qaadaan fowqa manzilatii darajadayda meel ka sareysa inaad kor igu qaadaan alatii darajadaasoo anzalanii allahu caza wajal ilaahay uu dejiyey halka ilaahay uu gaadhsiiyey inaad idhaafsiisaan ma jecli bal akrahu dalik rawahu nasaa-iyu bisanadi jayid marka nasaa-i xadiidka wuxuu ku wariyey fi camal اlyowmi wاlleyla wa axmed fi musnadi wa xadiidu صaxiix waqad صaxaxahu sheikhuna abu cabdiraxmaan alwaadici fi saxiix musnad ma laysa fi saxiixayn yaa khayrana ay fi اnasabi washarafi wاddiin iyado waa waadix waa hadal sax walaa shaka rasuulku inuu ahaa khayr اlummati nasaba washarafa wa diina ka ummadda markaa ugu wanaagsan xagga nasabka iyo sharafta iyo xagga diinta intaba laakiin waxaa ishkaalla jumlada labaad oo ah wabna khayrina e yabna khayrina haddii la idhaahdo waxay ujeedaan alkhayriya fi اnasabi washaraf laa fi اdiin dhib ma laha oo rasuulka alayh الsalatu salaam aabihi dee xagga nasabka iyo sharaftaba waa wanaag badnaa ama xagga diinta maya lannahu maata mushrika kama fi axaadiidi صaxiix isagoo mushrika ayuu dhintay marka khayriyat diin dee laguma sifeyn karo qof dhintay isagoo mushrika wabna sayidinaana waa la mid iyaduna culimada qaar waxay idhaahdeen markay leeyihiin wabna khayrina wabna sayidina bunwada ama ubuwada waxay uga jeedaan ubuwatulbaciida aabaa-uhu min alambiyaa bay ujeedaan nebigu alayh isalaatu wasalaam ambiyuu ku abtirsanayay nabilahi ismaaciil nabilahi ibraahim kuwaasay ujeedaan ay uma jeedaan aabbihii dhowaa oo cabdullaahi bnu cabdilmualiba culimada qaarna riwaayadda waaba intiqaadeenba oo waxay yidhaahdeen jumladan jumladana wabna khayrina wabna sayidina tafarada biha xamaad ibnu salma waxaa warinteeda la keliyooba xamaad ibnu salma xamaad ibnu salma waa imaam wa maca imaamatihi lahu maa yunkaru calayh xadiidka qaar baa lagu inkiray oo inuu ku wahmiyey oo ku khaldamay la sheegay lihada adahabi wuxuu ku uhi fi tarjamati imaamu saduuqu lahu awhaam imaam muslim iyo yacquub ibnu shaybana waxay ku sifeeyeen bikarat اlakhطa fi riwaayat اlxadiid waxyaabaha taa xoojinayana waxaa ka mida xamaad ibnu salma wuxuu ka mid yahay ruwaadda wariye xadiidka anas ee ka warramaya waxay yuhuudi ku idhaahdeen cabdullaahi ibnu salaam markuu rasuulku weydiiyey markuu islaamay ayaa intuu cabdullahi ibnu salaam qariyey ayuu yuhuud ka waraystu abdullahi ibnu salaam ka warrama isagan khayrunaa wabnu khayrina wa sayidunaa wabnu sayidina xadiidkaa laftiisuu wariyey la socdo marka waxay ixtimaashaa ana xamaadan wahim fajacala linabiy ma qiila libni salaam wixii yahuuda ay ku tidhi cabdillaahi ibnu salaam ayuu nabiga calayh isalaatu wasalaam in lagu yidhi uu ka dhigay waqad kaana yafcalu dalika inuu xaadiidta waxa weeyaan uu isweydaariyo oo qalbi uu ku sameeyo wahman walihaada cambasa wuxuu yihi sida alkhaiib albaqdaadi uu ku sheegay fi kitaab alkifaaya qultu libni mubaarak cabdillahi mubaarak wey calimta ana xamaad bn slm kaana yuriidu an yaktasira xadiid fayaqlib macnaa cabdulahi mubaarag ma ogtahay in xamaad ibnu slm uu dooni jiray xadiidka inuu soo gaabiyo deetana uu macnihiisa xagga kale ka rogi jiray qaala faqaala lii cabdulahi mubaarak aw fatinta dalik an arrinkaasi waa jiraaye ma dareentay wey ma ogaata waay walaa ystahwiyanakum shayaan ay laa ystamiilanakum shayaan fatahwuuhu shaydaanku yaanu idin duufsan oo deetana aada noqotaan kuwo shaydaanka hawadiisa raaca kaladi istahwathu shayaaiinu fi lardi xayraan wajhu dilaalat alxadiid cala maqsuud ilbaab wama fihi min taxdiiri الnabiyi min an yakuna madxuhum lahu ma fihi min taxdiiri الnabiyi salى اllahu alيه wasalam min an yakuna madxuhum lahu wasiilatan yuuqicuhum biha shayطaanu fi اlguluub oo xadiida ku jiro ah nebigu inuu saxaabada uga digay in ammaanta ay rasuulka ammaanayaan ay noqoto wado sababteed shaydaanku uu guluwi ku rida iyaga alladii huwa acdamu sababi lishirk guluwigaasoo ah sababta ugu weyna shirkiga keenta waxaanuu nebigu uga digay ammaanta shirki ammaanta guluwi sababu karta ama inay ammaantu guluwi sabab u noqoto ximaayata litawxiid wasaddan liuruq shirk qaala fiihi masaa'il alulaa taxdiiru nnaas dadka in looga digo min alguluw halkee laga qaadanayaa laa yastajriyanakum shayaan iyo laa shayaan ay yuqicukum fi lguluw aladi huwa dariicatu ila shirk athaaniyatu ma ynbagii waxaa habboon an yaquula inuu yidhaahdo man qiila low ka lagu yihi anta sayiduna maxaa habboon inuu yidhaahdo asayid اllah xataa hadduu siyaadadii makhluuqa ku habboonayd uu leeyahy inuu tawaaducan u yidhaahdo asayid اllah suu rasuulkuba alayh الsalaatu wasalaam uu yihi وximaayaة للتwxiid وsda لطرق الغuluwi فيه الثالثة qwl laa ysتجriyanaكم الشhayطاan qowluhu yihi nabigu laa ystajriyanakum shayaan shaydaanku iyow keel idinka dhigan ama kuwa ku shaqaysto macanhum iyadoo lala qabo in iyagu lam yaquuluu aanay odhan ila alxaq masladan yihi waxay caddaynaysaa musanifku axaadiian inaanu u daliishanahayn in nebiga sayid lagu dhaha ama cid kalaba inay xaaraan tahay oo qowlkoodii waa kaa xaqa ku sheegay laakiin iyagoo xaq ku hadlay ayuu hadda rasuulku ui laa ystajriyanakum shayaan iyo laa yastahwiyanakum shayaan isagoo tawxiidka ilaalinaya kana hortegaya in ereyada xaqa ahi ay sabab iyo wado u noqdaan in guluwi lagu sameeyo kadibna shirki lagu dhaco marka adina lahum nabiyu sal allahu alayh wasalam ilaaqa lafdi sayidi calayhi macnuhaasa nebigu wuu ogolaaday lafdi sayid inay ku sheegaan wainamaa xadarahum an yajurahum dalika ila lguluwi fiih lakiin muxuu uga digay un inay arrintaasi guluwi u jiido sabab ay ugu noqoto alraabicatu qowluhu maa uxibu ma jecli an tarfacuunii fowqa manzilati ay akrahu an tajcaluunii fowqa almanzila lati anzalanii allahu fiiha halkuu ilaahay dhigay iyo darajadu i gaadhsiiya inaad idhaafisaan waa neceba waa maxay mansilada uu nebiga ilaahay dhigay waa maxayse darajada u gaadhsiiy waa laba arrimood alcubuudiyaة اlkhaasa wاrisaalaة اlcaama waa addoonnimada cibaadeysiga waddada kala gaarka ahaa ee uu ku dhaafay ilahay waa ku sifeeyey fii qowli subxaana aladi asra bicabdi alxamdu lilahi aladi anzla calى cabdihi اlkitaab tabaaraka aladi nazla nazla اlfurqana calى cabdih liyakuna lilcaalamiina nadiira iyo arisaala alcaama oo ah inuu dadka oo dhan rasuul u ahaa arsalnaaka linnaasi kaafa mansilada uu rasuulku alayh salaatu salaam leeyahay fowqa an tarfacuni fowqa manzilatii alatii anzalanii allahu fiiha inay labada arrimood tahay waxaa caddaynaya xadiidka maxaa ku jira ana muxamadu cabdullaahi wa rasuuluh dadka qaarkoodna nebiga calayh isalaatu wasalaam waa xadkii sharciga ahaa waa kaga tallaabeen waajibkuna waa in nebiga loola dhaqmo siday shareecadu dhigta sifaadkii rabbi wax kamida banay u nisbeeyeen sida inuu qeybka ogyahay iyo inuu caalamka leeyahay iyo inuu ku tasarufiyo wixii lamida qaala raximahu llah baabu maa shaygii buu baab yahay jaa ee warada kusoo arooray fii qowli اlahi taala fii tafsiiri qowli اlahi tacaala ila uhi wamaa qadaru llaha ay maa cadamu maa cadamu llaha ilaahay may weyneyn xaqa qadrihi ee xaqa tacdiimi weyneynta xaqa u laha waxaala alardu dhulalka oo dhamina jamiican xaalo ay dhan yihiin qabdatuhu ayiin kuwa ilaahay gacantiisa ku jira yowma alqiyaama ilahay gacantiisa uu ku qabanayo wasamaawaatu samooyinkuna matwiyaatun kuwo la duubay ay yihiin oo biyamiinihi ilaahay gacantiisa midiguu ku duubay subxaanahu ilaahay nasahnaantiisa wa tacaalaa korayntiise camaa shay uu ka koreeyo uu ka nasahan yahay yushrikuuna ilaahay ay u shariik yeelayaan oo min alaxaadiii ah baabu ma jaa fi qowl lahi tacala wama qadar llaha xaqa qadr il akhiriha oo min alaxaadiii ah walaada tafsiir baynu qadarnay baabu ma jaa fi tafsiiri qowli illaahi tacaala oo axaadiida baabka uu ku keenay musanifku aayadan bay tafsiir u yihiin nacam maqsuudkiiyo ujeedada baabku waxa weeye bayaan ana min acdami dalaail الtawxiid bayaanu ana min acdami dalaa'il الtawxiid wa muujibaatih macrifata cadamat اllah waa in la caddeeyo daliilada u xooga badan ee towxiidka xaqnimadiisa iyo waajibnimadiisa tusinaya inay ka mid tahay macrifata cadamat اllah macrifata maxaan u ihi bayaan ana min acdam dalaa'il tawxiidi wa muujibaatihi macrifata cadamat illah macrifatu maxaa loo dhawaaya ya waa ismu ismu ina weye ismu ana wey dee muaar bayaan ana min acdam dalaa'il tawxiidi wa muujibaatihi macrifatu macrifata cadamat illaah waa in la caddeeyo waxyaabaha xaqnimada tawxiidka u daliila iyo waajibnimadiisa kuwa ugu waaweyn inay ka mid tahay ilaahay weynidiisa in la garto waman carafa cadamat allahi xaqa almacrifa waxadahu wa afradahu bixuquuqi walam yushrik bih qofka ilaahay weynadiisa si dhaba u garta ilaahay waa keliyeynayaa khasaa'istiisa iyo xuquuqdiisa cid kale la wadaajin maayo wa min asbaabi lwuquuci fi shirk bal wa ana acdama sababin lilwuquuci fi shirki iyo in la caddeeyo in sababta u weyna keenta in shirki lagu dhaco wa ana acdama sababin lilwuquuci fi shirk aljahlu bicadamat illah sababta u weyna keenta inuu addoonku shirki ku dhaco oo ilaahay iyo makhluuq uu tahay inuu ilaahay cadamadiisa jaahil ka yahay kuliyan aw maba garanayaba ama nuqsaan baa kaga jirta aljahla bcabama aljahlu bicadamati illaahi wa qadrihi wa asmaaihi wa sifaatih oo qof ilaahay weynidiisa yaqaan jaahilka ah ilaahay qadarkiisa iyo mansiladiisa aan garanayn magacyadiisa iyo sifaatkiisa jaahilka ah qofkaas ayuunbaa shirki ku dhaca marka maqsuudka baabkani waa ka waana maqsuud cadiim wey baab aada iyo aada u weyn baan musanifku raximah llahu alimaam الsicdiy wuxuu hi fi lqowl الsadiid wadakara nusuusa adaalata calى cadamati rabi اlcadiim wa kibriyaaih wuxuu sheegay musanifku nusuusta tusinaysa weynida rabbiga weyn iyo kibriyaagiisa wamajdihi wajalaalih wakhuduuci اmakhluuqaati biasriha lcizi iyo makhluuqaadka o dham inay yihiin kuwa u duloobay ilahay cizadiisa lanna hadihi nucuut alcadiima walawsaaf alkaamila waayo maxaa yeelay sifaadkan waaweyn ee dhamayska tiran ee lagu sheegay aayaddan iyo axaadiida tafsiirka u ah wa akbaru ladilati walbaraahini cala anahu lmacbuudu waxdaw waa mid kamida adilada u waaweyn ama waa adilada u waaweyn ee tusinaya ilaahay inuu yahay kelidii cibaado xaqun leh anahu lmacbuudu waxdahu wlmaxmuudu waxdahu اldي yجiب an yubdla lahu gاayaة الdul kaasoo ay waajib tahay in isaga markaa loo dulloobo dullowga u sareeya والتacظiim gاayaة الxub oo la weyneeyo weyneynta u sareysa oo la jeclaado jacaylka u sareeya والتأlf oo loo cibaadeysto وأnah الxaq وmaa siwaahu baطl wa hadihi xaqiiqaة الtawxiidi wa lubihi wa ruuxihi wa sir اlkhlaas musanifku raximah llahu tacaala baabka wuxuu ku sheegay sideed daliil hal aayada inta kalena waa axaadiid wey daliilka koobaad waa qowl llahi tacaala wma qadaru llaha xaqa qadrih wاlarضu jamiica qabdathu ywma alqiyaama wsamaawaatu maطuyaat biyamiinihi subxaanahu watacaala cama yushrikuun aayadda intan uu sheegay musanifku waxaa ka horeeyay qowl lahi tacaala bal illaaha facbud ilaahay oo qura caabud wa kun min ashaakiriin kuwa ilaahay nicamkiisa uga mahadnaqana ka mid noqdo wa acdamu shukri lilaahi wax ilaahay nicamkiisa loogaga mahadnaqana waxa u weyn ilaahay in la waxido la keliyey markii nebiga uu sidaa ilaahay amray uu yihi khilaaf adigu kuwan mushrikiinta ah ilaahay oo qura caabud nicamkiisana ha ka kufriyina ilaahay uga mahadnaq ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay kuwan shirkiga markaa sameynaya waxa u weyna shirkiga u sababay inuu yahay أنه mا عرفوا cظمة اللahi سuبحaنه وتaعالى وmا cظموا اللaha حaقa تacظيiمه ilahay weynidiisa inaanay si dhaba u garan rabbina inaanay weyneyn weyneyntii laaئqa u ahayd markaasaa rabi wuxuu yihi وma qadarوا اللaha ay ma caظموا اللah حaqa qadrihi التacظيiمa laaئqa bه ilahay may weyneyn weyneyntii ilahay addoomihiisa u ka mutaystay wuxuu ihi asamcaaniyu raximah اllah bal ibnu jariiru qablah wma qadr llah xaqa qadr yaqulu tacala dikum wma cadama allaha xaqa cadamatihi haulaai mushrikuuna biاllah kuwaa shirkiga sameynaya ilahay ma weyneyn weyneynta ilaahay xaqa u lahaa aladiina yadcuunaka ila cibaadati awthaan asamcaanina wuxuu yihi fi qawlihi tacala wma qadr llah xaqa qadri macnaahu wma cadam llaha xaqa cadamatihi ilaahay weyneyn weyneyntii laaiqa u ahayd ee waajibka ilaahay subxaana watacaala u ahayd wayqaalu maa wasafu llaha xaqa sifatih waalardu jamiica qabdathu yowma alqiyaama wsamaawaatu maطwiyaat biyamiini waa daliil kamida ah adilada tusinaysa ilaahay cadamadiisa oo qeybtiisa koowaad ay tahay أنه سubحaanaه يqبض الأرض يوم القيامaةi بyadه يوم القيامة ilaahay dhulalka oo dhan gacantiisa ilaahay uu ku qabanayo walaa shaka dhulalku inay yihiin wax waaweyn kanaynu dul joognaynu weynidiisa aragnay lix kalena way ka hooseeyaan kul hadi اmakhluuqaat اlcadiima waa biyad اllahi ywma اlqiyaama hada daliil calى maada wa daliil calى cadamaة اllahi subxana wa taعala wالsamaawaat maطwiyaat biyamiini ay yalufu الsamaawaat wayajmacu aطraafaha bacdaha ilىa bacضi biyamiini samooyinka o dhan ilaahay subxana wa tacaala uu duuduubaya hareeraheedu isu keenayaa gacantiisa midig baanu ku duubaya hada daliil calى cadamaة اllah inay taasi ilaahay cadamadiisa daliil u tahay albaqawi tafsiirkiisa isagoo ku sheegaya wuxuu yihi maa cadamuu xaqa cadamatihi xiina ashrakuu bihi hayra allah sidaa u weyn qofka u shariik yeelayaa ilaahay ma weyneyn weyneyntii laaiqa ku ahay uma akbara can cadamatihi faqaal wlardu jamiica qabdathu ywma alqiyaama wasamaawaatu matwiyaatu biyamiinih subxaana wa tacaala camaa yushrikuun subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun ilaahay wuxuu naftiisa ka nasahay camaa laa yaliiqu bicadamatihi waxaan weynidiisa aana isqaadan karin oona isqaban karin oo in loo shariik yeelo fahumaa amraan laa yajtamicaan ihbaatu cadamati illah walishraaku bihi in addoonku ilaahay weynidiisa uu sugayo iyo inuu shariik yeelayaa waa laba arrimoodoo markaa aan isqaban karin ilaahay subxaana wa tacaala sifaat magacyadiisa iyo sifaatkiisa in la barto waxaa lagu garanaya ilaahay cadamadiisa cadamat llahi maknuunat fi asmaa'i wa sifaati wa kadalika cadamat lmakhluuqaat waa daliilu tactiilku ah in ilaahay sifaadkiisa la sugi waayo waa shayga shirki oo dhan asalka u ah haddii ilaahay sifaadkiisa sida yihiin addoonku u sugi lahaa shirki waa laga badbaadi laha ibn اlqayim wuxu uhi raximah اllah fi madaarij saalikiin kulu shirki fi اlcaalam faslhu taciil ay taciilu sifaat illah nafyu sifaat illah fainahu lawlaa taciilu kamaalihi aw bacdihi haddaanu jiri lahayn in ilaahay sifaatu kamaalkiisa la diido ama qaar kamida la diido wadannu suui bihi ilahay in xumaan laga malaysto lama ushrika bihi looma shariik yeelaan walihaada qofku kulamaa kaana caarifa biasmaai illahi wa sifaatihi muhbitan laha kaana aqraba ila tawxiid waabcada can shirk walihaada kuwa mulxidiintaee ilaahay wujuudkiisa inkiraya aada bay u dhibsadaan in ilaahay subxana wa tacaala sifaatkiisa laga hadlo oo la sugo kama qaala imaamu lxunafaa buhi wa ahli tawxiidi liqowmihi aifkan aalihatan duna allahi turiiduun famaa danukum birabbi lcaalamiin famaa danukum birabbi lcaalamiin macnaheedu waa ilaahay mala baad ka malaysanteen inaanu ilaahay subxana wa tacaala sifaatu kamaal lahayn inuu makhluuq u baahan yahay in makhluuq loo soo maro inuu u baahan yahay malaha xun ilahay ka malaysanteen baa idiin sababay inaad samaysataan macbuudaad ilahay ka sokeeya fi akiir wuxuu odhanaya walmaqsuudu ana taciila mabdau shirki wa falaa tajidu mucaila ila washirku calaa xasabi taciili qolooyinka markaa ilahay sifaatkiisa diida Eh, tacdiilkoodu intuu leegyahay buu shirkigooduna leegi walihaada ahlu sunna oo ilaahay sifaatkiisa oo dhan suga cala wajhi laa'iqi biاllah wa baciiduuna can ama aljahmiyatu almuctasilatu walashcariyatu fafiihim shirku calaa xasabi tacdiilih mustaqil wamustakir sheekha la haha kitaabkii tajriid tawxiid isna wuxuu ku yihi fma qadr الله حق qadrihi من cabada macahu man ظن anahu yuusilu ilayh isku soo duuduuboo ilaahay ma weyneyn weyneyntii ilaahay xaqa u lahaa ka caabuday ciduu isleeyahay ilahay bay ku gaadhsiinayaan ciddaasi ha noqoto malaaika ama ambiya iyo rusul awliya iyo saalixuun jin insi ha noqdaan waxa qaala tacaalى ya ayuha الnaasu duriba maثl faاstamicuu lahu ina اladiina tadcuuna min duni اllahi lan yakhluquu dubaaba waxaan dubaab duksi abuuri karahayn iska dhaaftaase haddii duksigu uu wax yar ka qaato aan kasoo dhacsan karahayn in ilaahay lala maseeyo maxaa keenay waxaa keenay aljahlu billah wabicadamati se wuxuu ley ilaa an qaal ma qadr اllaha xaqa qadrihi in اllaha laqawiy casiiz wma qadr اllaha xaqa qadrihi alaaثa mawaadic bay ka aroortay fi اlqur'an اlkariim aayadan baabka wma qadr اllaha xaqa qadri wاlarضu jamiica qabdtu ywma اlqiyaamati wالsamaawaat maطwiyaat biyamiinih subxaana wataعala cama yushriku fi suurati الzumar iyo aayadda fi suurati اlxaj ee aynu akrinay iyo aayadda kale ee iyaduna fi suurati alancaam ma qadr llah xaqa qadrihi id qaaluu ma anzla allahu calaa bashari min shay saddexdubana waxay ka hadlayaan cid ilaahay waxaan laaiq ahayn kula hadashay ama rabbi ku wajahday iyo waxaa siinaya inuu ka dhashay ilaahay weynayntiisa jahli ay kaga sugan yihiin qala tacala wma qadru lah xaqa qadri walardu jamiica qabdathu ywma alqiyaama wasamaawaatu maطwiyaat biyamiini subxaana watacala cama yasha fama qadara alqawiya alcaziiza xaqa qadrihi man ashraka macahu daciif adaliil allaha qawiga ee casiiska ah ma weyneyn weyneyntu xaqa u lahaa mid u shariik yeeloo la wadaajiyey makhluuq daciifa oo dulaysan wajhu dilaalat aaya calaa maqsuudi baab ana fiiha bayaan ana aladii xamala mushrikiina cala shirki wa cadamu macrifatihim liqadri illaahi waxaa ku jirta in la caddeeye waxaa mushrikiinta shirkiga ku kalifay inuu yahay ilaahay qadarkiisa inaanay aqoon wa tarku tacdiimihi xaqa tacdiim iyo ka tegista ay ka tegeen ilaahay weyneyntiisii xaqa u lahaa walow cadamuu llaha xaqa tacdiim lama ashrakuu bihi makhluuqa haddee ilaahay weyneynta laaiqa u ah xaqa u leeyahay ku weyneyn lahaayeenna ilaahay umay shariik yeeleen wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabihi ajmaciin